alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عalى nabiyihi اlأmiin wعalى aalihi وasxaabihi اlguri اlmayaamiin wtaabiciina lahm bإxsani ilى ywm اddiin allahuma اjcalna haadiina mahdiyiin غayra daliina wla mudiliin silma lأwliyaa'ik xarba clى أعdaa'ik nuxibu bxubika man axabak wanucaadii bcadaawatika man khaalafak waa mar kale iyo casharkeeni waxaynu insha allahu tacaala ka hadlaynaa cuquubatu maanici zakaa markaynu ka soo hadalnay sake ee salaada iyo ciddii ka tagtaa khatarta ay mudanayso iyo dhibaatada la soo gudboonaanaysa iyo kadeedka ay ku dhici doonaan haddii aanay ka toobadkeenin ilaahayna subxaanah wa tacaala uga noqonin waxaynu ku xigsiinaynaa sekada qofka diida ee sekada bixin waaya ee maalkiisa xaqii lagu lahaa bixin waaya ciqaabta ula kulmayo iyo dhibaatada adduunyo iyo ta aakhiro ee uu la kulmi doono haddii aan ilaahay cayminin oo ilaahay ilaalinin oo aanu toobadda waafajinin ugu horeyn walaalayaal waxaynu leenahay sekadu waa rugniga saddexaad ee islaamka magaceedana azakaa baa la yidhaha waa alطahaaratu waannumuw baa la yidhaahdaa waa isdaahirin iyo kobcin weeye qofku markuu sekada bixinayo naftiisii buu daahirinaya bakhaylnimo ayuu iska daahirinaya dembi iyo xumaan buu iska daahirinaya xoolihiisi loogu kobcayaan hadduu arkayo xoolihiina nusqaameen si kale ayay u barakoobayaan ilaahay subxaanah watacaala baa barake gelinaya khayr badan bay yeelanayaan aafaad baa lagaga leexinayaa sekadu waa taab waana nidaam cadaaladeed oo islaamka ummadda islaamka u dhigay ummadda islaamka ahi waatay ku wada noolaanayeen ee qanigooda iyo faqiirkoodu ay ku wada joogayeen waatay isku kafaalo qaadanayeen waata ka dhigaysa ummadda ummad walaala ah oo uliya diirkeeda oo dhan u wada jeeda oo naf qaybsata oo isku dareena kaljasad ilwaaxid ida اshtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru اljasadi biاlxuma waاsahar jir kaliya isku noqonayaan oo isku dareena oo haddii kani gaajaysan yahay kani aanu dhereg la tiicayn ee gaajadii wada dareemaya oo isaga soo gurmanaya ilaa noloshooda ay isku dhowaato oo isku can ahaato waa xaq ilaahay uu siiyey maskiinka uu siiyey inagu waxaynu ku leenay dhiibidda iyo bixinta iyo soo xulidda laakiin qoondeynta ilaahay baa qoondeeyey go-aan kale ilaahay baa riday adigu waxaad qoondaysaa sadaqada sunnaha ah intaa bixi intaa ha bixinin goortaa bixi goortaa ha bixinin ta sunnaha ah baad adigu u leedahay xoriyad laakiin sekada allaa gooyey goorteeduu gooyey intay noqonaysuu gooyey xoolaha laga bixinaya ayuu gooyey ilaa cidda la siinayo ayuu ilaahay go-aamiyey adigu inaad bixiso ood jarkeeda qaadato xaqii ilaahayna gudato iyo inaad ku dhabcaasho ood ku bakaysho oo gacanta xagga tabamarsato oo xoolahani kuu muuqdaan oo walaalkaasi kuu muuqan waayo amarka alle kuu muuqan waayo amarka rasuulka ka dhagaadeegto waxa weya labadaas um qofka u taaganta saa ogeed walaalayaal islaamku markuu sakada jidaynayo wuxuu uga jeedaa inay dadku dhan wada jeedaan oo isku laab xaadhnaadaan ka waxaysta iyo kaan waxaysanin ka qaniga ah iyo ka faqiirka ah ka maalqabeenka ah iyo ka saboolkaahi inay wada noolaadaan oo faqiirkii markuu ogaado in walaalkaa muslimka ee maalqabeenkaahi xoolihiisa barh ka mid a uu siinayo isagoon u shaqaynin inuu gacanta ka gelinayo waxa weeyaan laabta ayuu u sii deynayaa walaalnimadiisa ayuu garanayaa caloolxumo iyo xiqdi uma haynaya iyo colaatoona haddii taasi dhici weydo wax allo wixii sabooli waxay ku fikirayaan goormaydun nimankaa wax ka goosataan markay arkaan waa habaaraya iyo uurkay ka naxayaan inay cawriyaan amaay ay ileeyaan bay ugu dhow yihiin haddaanay markaa tallaabooyin kala qaadin oo ay ku dhacayaan ama ay ku dilayaan ama ay ku xadayaan jaraa'imta iyo dhibaatooyinka dhacaya waxay u badan yihiin ummad kala dhaqaaqday oo dabaqaadka la noqotay oo qaarna baktigu xalaalu yahay qaarna waxa weeyaan xaaladooda aan laga sheekeyn karin ummaddu hadday sidaa noqotana waxa weeyaan xaalad xun bay gaadhaysa way kala socdeen way kala tegeen waxay noqonayaan dhaqankii waxay yeelanayaan ummadaha kale ilahi wuxuu ihi kay laa yakuuna duulatan bayna alakniyaai minkum waxaa loogu talagalay inaan maalku noqonin mid ku dhex wareega afarta maal maalqabeenkii xoolaha haysta oo keliya waa inuu maalku daadegaa oo uu gaadha fuqarada oo waxoogay u dhaadhacaa iyaguna markaa lagu soo xooleeyaayo ay meel ku soo gaadhaan sidaa awgeed walaalayaal ilaahay subxaanah wa tacaala go-aankaa uu riday ummadda ayuu ku xoolaynaya kuwooda fuqarada ah ayaa lagu soo kobcinaya meel baa lasoo gaarsiinaya maalinta iyaguna halkii soo gaadhaan ayaa iyagana la leeyahay bixiya walaaladiina taageera nafta la qaybsada xoolihiina halaydinla yeesho marka ummad wada jirta oo dhan u wada jeeda ayaa la noqonaya sidaa ogeed walaalayaal ilaahay aayado badan wuxuu ku tilmaamayaa sekada iyo in la bixiyo iyo siday waajibka u tahay waaqiimu salaata waaatu zakaa waxaynu soo akhriyayna casharkeeni eh, hore fain taabuu waaqaamuu الصalaaةa waaatawuu الzakaata faikhwanukum fi اddiin aw fakhalluu sabiilahum markay toobad keenaan ee salaada hagaajiyaan sakadana bixiyaan ayay walaaladii yihiin oo faraha ka qaadi kartaan amaanna aad siin kartaan sidaa ogeed walaalayaal in qofku saka bixiyo haddii xoolihiisu u gaadhayaan waa rukni arkaanta islaamka ka mid ah haddii uu diidana khatar weyn oo cadiima ayuu ku sugan yahay arrinkiisuna wuxuu ka laalaadaa gebi si uu noqona ilaahay subxaana wa tacala aba garanaya wuxuu rasuulku laha salى اllahu alayh waalih wasalam isagoo diraya cabdillahi bn cabaas inaka taأtii qowma ahla kitaab falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadati an laa ilaha illa اllah w ana mxameda rasuulu اllah mucaada waxaad u tegeysaa qoom ahlu kitaaba oo aqoon leh oo diimihii hore garanaya ee wax alla waxaad u sheegtay ugu horeeya ha noqdo towxiidka ilaahay iyo rasuulka inay taabacaan sala allahu aleyh wasalam hadday taa kaa yeelaan salaada u sheeg markay salaada kaa yeelaanna waxaad u sheegtaa in laga qaadayo xoolaha kuwooda maalqabeenta ah kuwooda maalqabeenka ah loo celinayo qolooyinka saboolka ah ee fuqarada ah aan waxba haynin meel kale aan loo waariday markaa waa nafqaybsi qofkii hadii la idhaha keenuun waxaa ku suurtagala inuu adkaysto inuu inuu bakhaylo inuu laxajac la qaado laakiin marka loo sheego ilaahay subxaana wa tacaala siduu u jilciyey wa anfiquu mima rasaqnaakum ayuu ilahay leeyi waxaa la yaraynaya waayo waxaa la ogyahay maalka inuu ibni aadamku jeceliye wa tuxibuuna almaala xuban jama wa inahu lixub اlkhayri lashadiid xoolaha waa jecelnay aad baynu ugu dhegannahay jirhkaaga soo go iyo maalkaaga soo go qaar fara badan bay u siman yihin markaa si ay adeeggaa looga baxo ilaahay intuu istabadhigay bal u fiirso waxaa laynoo sheegay wa mima rasaqnaakum waxaan idinku arsaagnay wax yar oo kamida bixiya waay hadii lagu ha wixii kala badh ama intaa bixi afar meelood oo meel ama saddex meelood oo meel wuu la jeclaabi lah laakiin wax yar baa laleeyahy boqolkiiba laba iyo badh xoolaha markay intaa gaadhaan markaa ka bixi mima rasaqnaakum wax yarun ka soo bixi wixii yaraana maxaa laga dhigay waxaa laga dhigay amaah iyo dayn iyo qaan baa laga dhigay wuxuu leeyahy man da aladii yuqrid اllaha qardan xasana war kuma amaahina ilaahay amaah wanaagsan markii amaah laga dhigo bini aadamku amaahda wuxuu ogaya ina u imanayso ilaa marka qaarkii mooyaane inay tahay xoolo xaasil uu ku xisaabtamayo marka amaah baa looga dhigay weliba amaahda adduunyada in wax lagu kordhiyaa waa ribo ilaahayna ma jecla waana ilaahay wuxuu xarimay oo meel adag uu ka galay insha allah aynu arki doono laakiin ilaahay tiisan wuu laalaabaya o ilah wuxuu le man da aladii yuqrid اllaha qardan xasana fayudaacifahu lahu adcaafa kahiira ilaahay wuu laalaabaya in badan toban buu u laalaabaya ilaa iyo toddobaatan buu gaadhsiinaya ilaa toddoba boqol ilaa maa sha allah ilahayna sadaqada wuxuu ku masalay sidii qof anfaqa wuxuu bixiyey xabad iniina ambatat miat sumbula waxay bixisay sumbulo ayay bixisay iyo sabuul sabca sanaabil toddoba sanaabil bay bixisay toddobadiina fii kuli sumbulatin mi-atu xabba toddoba sabuul bay xabadii bixisay iniintii yare soo baxday toddoba laamood bay yeelatay toddobadii laamood mid walbaaba waxay leedahay boqol iniinyood oo kalea ku jira marka toddoba boqol lagu dhufto waa toddoba boqol oo laalaab buu ilaahay gaarsiinaya waxaa kaloo rasuulku inoo sheegay sala allahu alay wasalam markuu qofku bixiyo ilaahay qabto subxaanahu watacaala gacmihiisa ilaahay ku qabto gacmo isaga u qalma waa inaan qaabkooda garanayn wax kastoo adiga maskaxdaad kusoo dhaca wax ka duwan ilaahay weeye subxaanah wa tacaala lagumana dirsanin inaad adigu ku celceliso sidee bay yihiin ee waa inaad tidhaahdaa waa qaar isaga u qalmay alla subxaanah wa tacaala yaliiqu bijalaali ilahay intuu gacamiisa ku qabto ayuu koriyaa wuu kobciyaa meel buu gaarsiiyaa ilaa ay fogaato oo ay weynaato sidaa awgeed walaalayaal waa lagu celceliyey mar kale ilahay wuxuu inoo sheegay siduu xoolaa inooga furfuro in ilaahay soo bedelayo wmaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raasiqiin wixii aad bixisaan ilaahay barteeda ayuu soo gelinaya marka waxyaalahaasoo dhan waxay tilmaamayaan sida laynoo jeclaysinaya waxbixinta sekada gaar ahaan inaynu bixinno waxaa kaloo laynoo sheegayaa xoolahan inaynu dadkeena siinayno ee meel kale aan loo waaridayn dadkii waxaa laga qaadaya maalqabeenka ahaa kuwii fuqarada ahaa ayaa loo gudbinaya dhinac kale waxaa laynoo sheegayaa xoolaha kuwa ugu qiimaha badan la qaadi maayo kuwa ugu liita ee jambaqa ah ee liita ee aan meel marayna la qaadi maayo dhexdhexaadka ayaa la qaadaya waayo rasuulku wuxuu ku lahaa mucaad sala allahu alay wasalam wa iyaaka wa karaa'imu amwaalihim waxaad iska ilaalisaa xoolaha kuwa ugu qiimaha badanee isha lagu hayo ee ninka kali jecel yahay ay ka daba dhacsan tahay naftiisu kuwaa iska ilaali waayo waxa la dhaha hadii qiimaha kuwa ugu qiimaha badan la qaado isaga ayaa la dulmay haddii kuwa liita la qaadana miskiinka iyo faqiirka la siinayo iyo noocyadii kale la bixinayey ayaa la dulmaya shay dhexe ayaa la qaadaya sidaa ogeed walaalayaal waciid adag ayay leedahay in laga tago sekada la bixin waayo rasuulku wuxuu leeyay salى اllahu alayh waaalih wasalam ya macshar almuhaajiriin khisaalu khams ida btuliitum bihin waacuudu biاllahi an tudrikuuhun lm tdhar الfaaxishaة fي qowmi xatى yuclinuu biha ila fasha fiihim الطaacuun wاlأwjaac alati lam takun fi aslaafihim min aladiina madow xadiis aad iyo aad u qiimo badan oo imaam ibn maaja soo saarayo imaam albanina uu leeyahay waa xasan ayaa wuxuu rasuulku leeyahay muhaajiriiney shan arimood ilaahay subxaanaه wa tacala waxaan ka baqay waan ka ilahay waxaan idinka magan gelaya inaad la kulantaan haddiiba a idinku dhacdo bal shanta arrimood ka warramo shanta arrimood ka warramo bu ilahay leeyi faaxishada iyo zinadu qoomka kama daahirto hadday qoomkaa ka soo daahirtana waxa la kulma oo ku faafa daacuun iyo cudurro xunxun oo aan ummaddoodii hore ee tagtay aanay aqooni jirin sine faaftay oo meel walba lagu riday oo ummadda dhex xushay waa taa maanta xanuunada loo maaro la'yahay iyo aidiska iyo waxyaalaha liita ayaa ilaahay subxaana wa tacala ummaddii ku sallidaya waa ta koobaad waxa uu rasuulku leeyay salى اllahu alay wasalam walam yanqusu اlmikyaala wاlmiisaan ila ukhiduu bالsiniin wa shidaة اlma'uuna wa jawri sulطaan hadday miisaanka iyo keylka iyo galaanka nusqaamiyaan iyo wax alla wixii la miisayo haddii la mitirinayo haddii la tallaabaynayo haddii litir lagu miisayo wax alla wixii la miisayo la qiimeynayo hadday nusqaamiyaan oo dadka sidaa u khiyaamaan iyagana maxaa ku dhacaya abaare ayaa istabajooga ku dhacaya wa shidaة alma'uuna iyo dhib fara badan iyo culays dhaqaale oo sixir barar iyo dhaqaalahoo maaratay adkaada iyo noloshoo cidhiidhiyeenta ayaa ku imanaysa iyo wa jawri suldaan madaxda oo daalimiin ku noqota oo madaxa iskaga istaagta oo awood iyo xoriyad iyo dadnimadooda ilaalin weyda ayaa ku imanaysa waa wax jira oynu hayno dad badan hayaan markii miisaanka la khafiifiyey walam yamnacuu sakaata amwaalihim ilaa municu lqatra min asamaa walowla اlbahaa'imu lam yumtaruu waataynu u gol lahayne rasuulku wuxuu leey sala allahu aleyh wasalam sekada xoolahooda hadday diidaan oo ay bixin waayaan ilaahayna wuxuu joojiyaa dhibicdii samada uu ka soo ridaayey ilaahay arsaadii samada ka imanaysay iyo roobkii ayuunbu isna xidhaa waayo hadday iyagu xidheen ilaahayna subxaana wa tacaala waa ka xidhanaya wa maca haada ilaahay uu naxariis badan yahay laakiin irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa marka inagu isu naxno ee masaakiinta wax tarno ayaa allana inoo naxariisanaya marka inagu xidhxidhanno ee laynagu dhex baktiyo ee cidna la qaraarin waayo ilaahay subxaana wa tacala isaguna dhibicda ayuu joojinaya walowla albahaa'imu lam yumtaruu inta yaree soo da-aysaana mayeedhaanka iyo xayawaanka ayaaba ilaahay ilaalinaya haddaan xayawaankaasi jirin ma soo da-deen way dhaharan layd abaarahan istabajooga ah iyo roob yaraantan iyo dhulkan saaci beelay iyo waxyaalahan iyo biidhaanka iyo rafaadka lagu jiro mi iyo magaalaba waxa weya waa sekadaa la diiday iyo miisaanka la nusqaaminayo wixiiba walaalayaal waa haynaa waxaynu u baahanay qof kastoo muslini inuu arrimahan ka digtoonaado hadday tahay zinada iyo xumaanta iyo faaxishada hadday tahay miisaanka uu miisaamiyo nusqaamiyo uu wax ka dhimo hadday tahay sekada oo u diido iyo labadan kale inoo soo socda ta afraadi waxa weeye walam yanquduu cahd allahi wa cahda rasuulih إلا sلط الlه عaليهم عadوا min غayrihim faأkhadوu bعda ma fي أydيihim hadday ballanka ilaahay jebiyaan oo ballanka rasuulka jebiyaan ilaahay wuxuu ku salidaa cadow shisheeye ah oo meel kale uga yimaado oo waxay faraha ku hayaan ka maroojiyaan hadduu dhul yahay hadduu dhaqaale yahay hadduu sharaf iyo dadnimo yahay cadowbaa cagta marinaya oo jirhaya miyaan dalal badan oo islaami cadaawa gacanta ku hay wax kale ma aha ballanka ilaahay lala galay iyo ballankii rasuulka lala galay sala allahu alay wasalam ayuunbaa la baajiyey oo laga soo bixi waayey oo la ilaalin waayey ballan waa diin la-aan haddii ballan darada ibni aadamku diin la-aan tahay ballanta allaha weyne waaxida lala gala ka waran ballanta rasuulka sala allahu aleyh wasalam waayo ballankaynu qabnaa waxa weeye markaad shahaadato ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna moxamedan rasuulullah ballan baad qaatay ballankaad qaata waa maxay inaad ka soo baxayso wixii awaamira ka fogaanaysa wixii nawaahiya wixii qalada ka dhacana ilaahay uga noqonaysa subxaanah wa tacaala qodobka ugu dambeeya shanaad wuxuu yihi wamaa lam taxkum aimatuhum bikitaab illah wayatakhayaru mima ansla allah ila jacala allahu ba'sahum beynahum haddii madaxdoodu diinta ku xukumi weydo oo kitaabka ilaahay qaadan waayaan oo diinta alla kala door door bidaan oo badhna qaataan badhna iska daayaan siday doonaan iyo maskaxdooda ay ku yeelaan markaana waxaa dhacaysa ilaahay dagaalkooda iyo dhibkooda dhexdoodu ka ridayaa iyagaa la istusaya iyagaa madaxa laysu gelinaya dhiigooday istaadinayaan dhaqaalahooday kala guranayaan dhibaato oo dhan bay isu geysanayaan ta aynu maanta hayno ee ummaddii muslimiinta iyadu isku jeedo ee ciddii kale ka soo jeedaa waa taa weeye markii kitaabka ilaahay xukunkiisa laga dheeraaday ee sharciga ilaahay loo dhabar jeediyey dhibkeedii waynu haynaa dhaxalkeedii waynu dhadhaminay dhibaatadeeda qof walba abaalkiisa ayay ku gaadhay oo looga sheekayn maayo sidaa ogeed walaalayaal khatarta ay leedahay waa khatar adduunyo waxaanay leedahay khatar aakhirana waa leedahay khatarta aakhiray leedahay aad iyo aad ba u badan tahay laakiin rasuulku sala allahu aleyh waaalih wasalam waxbuu inooga sheegay qur-aanka kariimkiina waxbuu inooga sheegay wuxuu ilaahay qur-aanka leeyahy waaladiina yaknisuuna adahaba walfida walaa yunfiquunaha fi sabiili اllah fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxmaa calayha fi naari jahannam فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهوurهم هذا mا كنفتم لأنفuسiكم فذوqوا mا كنتم تكنiسuun qofka mslimka ah ee ku fikra ayada iyo khatarta ay leedahay waciidka iyo hanjabaada ay muujinayso ee dhuuxa ee dhugta ee aada u dhaadhiciya qalbiga usii daayaya wax badan buu arkaya walaalayaal waayo ilaahay wuxuu leeyahay kuwa dahabka kaysada iyo fidada lacag qalinka la yidhaahdo ama lacagta la yidhaahdo ee dahabka urursada ee aan bixinin ee sekadii iyo sadaqadii iyo wanaaggii laga rabay ku bixin waaya rasuulku wuxuu leeyay salى اllahu alيه wasalam baa ilaahay leeyihi rasuul allow fabashirhum bicadaabin aliim cadaab aliim oo xanuun badan ugu bishaaray goormuu cadaabkaasi imanaya yowma yuxmى calayha fi naari jahannam lacagtii iyo dahabkii baa lasoo dhalaalinaya naarta jahanamaa lagu soo dhalaalinaya marka aad loo gubo ay wax walba saa usoo goosanayso ayaa fatukuha biha jibaahum nabanada ayaa lagaga kaawadeynaya wa junuubuhum dhinacyada ayaa lagaga kaawadeynaya wa duhuuruhum iyo dhabarka ayaa lagaga dhedhejinaya meel kasta waa lagaga dhajinaya lacagtii iyo dahabkii oo holcaya oo kulul oo isbedelay ayaa lagu dhajinaya markaasaa weli waxa lagu odhanaya haadaa ma kanastum lianfusikum waa waxaa naftiina u ururiseen faduuquu ma kuntum taknizuun waxaa ururinayseen macaankeeda dhadhamiya macaan ma laha ee mushkilad bay leeday ciqaab bay leeday cadaab bay leeday xanuun bay leedahay laakiin waa lagu tiiqtiiqsanaya waa lagu tiigaalaya waxaa la tusayaa bakhaylnimadii iyo gacan adeygii dhibta ay leedahay maalintaad miskiinka uga baaday ee walaalkaa waxba siin weyday ee qofkii qaraabada ha qaraarin weydo eed ehelkaagii waxba tari weydey eed xoolaha kula weynaadeen ee jeebkaaga aad daawatay maalintaa maanta bal maanta xasuusaa la laleeyahy maalinta lacagta lafteedii lagu dhadhajinaya walciyaadu biاllah ilaahay aynaga najeeyo waxaa qofka muslimka u baahan yahy inuu aad iyo aad isu ilaaliyo inuu ogsoonaado maalkan ilaahay xaq buu geliyey xaq buu miskiinka siiyey haddii xaqii la siin waayo xaqani wuxuu ku noqonayaa ciqaab cadaab buu isu bedelaya mashaakil iyo kadeed buu isu bedelaya qofku inuu ilaahay subxaana wa tacala uga toobad keeno oo haddii uu hore aan u bixin jirin imika uu go-aan qaato ilaahay subxaana wa tacaala la heshiiyo a ilaahay wixii horena iga dhaaf inta taagiina uu wixii dambana is ilaaliyo sidaas ugu badbaadaya waa haddii xooluhu yihiin xoolo mood ah haddii xooluhu nool yihiin xoolo nool geel iyo lo iyo ari iyo noqoto iyadana waxa weye waa kasii daranta wuxuu rasuulku leeyahy salى اllahu alayh waalih wasalam xadiisuu soo saarayo imaam termidi caleyh raxmat ullah oo صaxiixa man kana lahu maalu لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان بالxadiid kana walaalyaal dhugano aad aan ufahano wuxuu leeyahy waa jir dhacaiyo khoof badan buu leeyey cabsi badan buu leeyey qofka maal lahaa maal saka goysa oo heerkii sakada gaadhay ayuu lahaan jiray dabeetana xaqii ilaahay muu bixinin sakadiina muu bixinin waxaa maalinta qiyaamo looga soo dhigayaa xoolaha laftoodii baa laga soo dhigayaa shujaacan aqrac waxaa laga soo dhigayaa mas galaalan oo waabaydii ay madaxa caddaysay iyo suntii ay madaxa caddaysay oo sun badan baa laga soo dhigayaa mas aad u weyn lahu zibaybataan laba micyood leh ayaa laga soo dhigaya xoolihii baa mas kugu noqonaya yutawiquhu yowma alqiyaama luquntuu iskaga duuduubaya markaasuu labadiina saa usoo qabanaya labada qowlal buu ka gelaya labadaa can uma ya'khudu bilahmasatay ay shidqayhi uma yaquulu lahu ana kanzuk ana maaluk uma tala wuxuu rasuulku akhriyey walaa taxsamana aladiina yabkhaluuna ma ataahum allahu min fadli wuxuu rasuulku sala allahu alay slam leeyihi qof kastoo xoolo jeclaystay oo xoolo lahaa oo siin waaya dadkii xaqa u lahaa waxaa maalinta qiyaamo looga soo dhigayaa mas aada u weyn oo waabay iyo sun badan oo waabayd iyo suntii madaxa ay hooshay maskaa galaalan ayaa loo keenayaa markaasuu sidaa isugu duuduubayaa luqunta ayuu isku garaaminaya wuxuu la soo baxayaa laba micyoodoo waaweyn markaasuu odhaya ana maaluk ana kansug halkaasuu ka jaqaya labadaa qowlal ayuu ka jaqaya walaal xoolaha la ilaashanay hadday qaar nool yihiin iyo qaar mooda hadday yihiin qaar miyi iyo qaar magaalo xoolaha lagu dhadhabayo ee ilaahay subxaana watacaala looga fogaaday khatartaasaa dambaysa waxaa kaloo rasuulku leeyahy sala allahu alayh waaalih wasalam qofka xaq maal leh ee xaqii ilaahay bixin waaye iyo sakadii maalinta qiyaamo tuurta ayuu kusoo qaadaya awr dhan buu soo qaadaya oo lo buu soo qaadaya oo ari buu soo qaadaya wax allo wixii qofku ha isweydiiyo wuxuu isweydiinaysa iyabuu awru soo qaadi karaya maalinta qiyaamaha awooddeenu leenahay iyo awoodda allayna gelinayo ta maanta ma aha waxaa kaloo rasuulkeena ka asaxay sala allahu alayh waaalih wasalam inuu yidhi xadiiska ibnu maaja iyo abu daawuud atayaalasi iyo imaam axmed ay soo saarayaan wuxuu leeyihi nin adan ninkii xoolo lahaa hadduu geel lahaa oo sake ka bixin waayey geelii baa la keenaya oo dhammaystiran maalintii ilaahay siiyey ee xoolahaasi u buuxsameen ilaa maalintu ka soo hoyday xoolihii oo dhammaystiran neefkii cararay kii waraaba dilay kii si kale u bakhtiyey iyo kii yaraan ku dhintay kii weynaa waa laysa soo wada gaadhsiinaya isagiina waa la jiifinaya geelii baa sidaa ugu durdurinaya oo u dul ordaaya markaasay cagaa la dhacayaan dhulka ayay la simayaan markay dhulka la simaan ee xabad ta ugu dambaysa ay ka dhammaato ayaa haddana waxaa soo bilaabaysa tii ugu horreysay iyana halkaasay ka bilaabaysaa marka tii ugu dambaysay dhammaato haddana tii ugu horreysay baa bilaabaysaa ilaa maalinta qiyaamo laga gaadhayo cadaabulqabriga noocaasaa ku soconaya ninkii isku dhejinaya xoolaha waa kaas kii dhaqaalaha iyo lacagta isku dhejinayey iyana waa taa kii lo-da isku dhejinayey isna sidaasi leeg lo-diisii maalintii ilaahay siiyey ilaa maalintu ka soo hoyday ama iyagu loodu ay ka baxday ayaa lasoo ururinaya iyadoo dhammaystiran oo midh ka maqnayn ayaa loo joojinaya geeskay la dhacayaan geeska ayay darayaan mid walbaaba geeskay ku dhufanaysaa markay sidaa geeska u wada mariyaan ee tii ugu dambaysa dhaafto ayaa haddana la soo celinaya tii ugu horreysay maase iyana ku bilaabaysa geeska daraysa sidaasumaa maantao dhan geeska loola dhacaya ilaa ilaahay subxaana wa tacaala uu amarkiisa ridayo suurtana la afuufayo cadaabulqabriga intaa leeg ee sidaa u daran ayay leedahay maalkoo lagu dheganaado kii adhiga ku jeclaabay isagana maxaa ku dhacaya qoobyarihii adhiga la odhan jiray oo isaguna dhammaystiran oo wixii dacawa dishay iyo guduudanaha iyo amaha iyo wixii lamid iyo waraaba iyo wixii xayawaana ay dileen iyo kuwii isu dhintay wixii oo dhan baa ilahay isu keenaya markaasaa la jiifinaya qoobkay ku wada joojinayaan afarta qoobba way ku istaajinayaan qoobka ariguna waa xanuun kululiye dhammaantood way wada marayaan marka ugu dambeeya markuu ka dhammaado ayay haddana soo noqonayaan markaasay haddana sidai u dul marayaan ilaa qiyaamuhu ka dhacayo sidaasay ugu jirayaan mar sii socoda iyo mar soo socoda sidaasuu isaguna u goglanaanaya walciyaadu billah markaa walaalkayga muslimiin muslimka ah iyo walaasha muslimadda ahi miyay jeceshahay inuu noqdo qofku nooca miyaad marnaba ogolaan lahayd inay sidaa cadaabkaasi ku dhaco ilaahay subxaana watacala inaga toobadkeeno oo kii aan hayni go-aan ha rido maalinta ilaahay soo geliyo inuu xaqeeda bixinaayo ka hayaana inta taagii ilaahay subxaana watacala intuu kaga baqo ha bixiyo waayo rasuulku sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu tilmaamayaa ina fi lmaali xaqun siwa zakaa maxaa marka sekada laga bixiyo xaqalaa ilaahay ka raba oo in masaakiinta looga tuuro oo wax laga siiyo ayaa laga rabaa walaalayaal rasuulkeena sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu inoo tilmaamay khatarta ay leedahay sekada oo la diido oo la bixin waayo waxaa kaluu rasuulku leeyahy sala allahu alيh wasalam umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuulu اllah waxaa lay faray dadka inaan la dagaalamo ilaa ay ka qirayaan ilahay waxdaaniyadiisa subxaanahu watacaala ilaa ay ka qirayaan inaan la dagaalamo rasuulka sala allahu alay slm rasulnimo u qirayaan salaadana ay hagaajinayan wayaqiimu salaa wayu'tuu zakaa faidaa facaluu dalik markay sidaa yeelaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum maalkoodii iyo dhiigoodiiba way iga ilaashadeen ilaa bixaqi alislaam wa xisaabuhum cala allah xaqii islaamnima ay ku lahayd ayuunbaa laga rabaa xisaabtoodana alla xisaabinaya xadiiskani wuxuu anfacay saxaabada ridwan ullahi calayhim waayo rasuulkeena kariimkii sala allahu aleyh wasalam markuu geeriyooday cara fara badan oo mararkaasuu soo islaamay oo tarbiyo badan aan qaadan diinta aada u fahmin way ridoobeenoo way gaaloobeen qaarna nebiyaalbaabay sheegteen sida musaylamat alkadaab iyo aswad alcansi iyo tuleyxat alasadi iyo sajaax nebiyaal bay sheegteen qaarna way raaceen labadaa qolo gaalnimadoodu waa cadyihin qaarna waxay nebiyaal baanu nahay qaarna waxay yidhi way u rumeeyeen oo way taabiceen sidaasay ku ogolaadeen waxaa jiray qolooyin saxaabada ka wareeriyey oo la yidhaha maanici zakaa kuwaasi maxay samaynayaan sekadii unbay diideen diintii islaamnimadii may diidin towxiidkii shirki kumay bedelin nebiga nebinimo sala allah alay slm waafaqsan yihin waa aadaamayaan waa tukanayaan laakiin maxay aaminsan yihiin inaan seke la bixinayn aayad qur-aan ayay deliishadeen khud min amwaalihim sadaqatan tuahirhum biha tuطahiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum waxay leeyihin ilaahay rasuulkiisa ayuu la hadlay wuxuu ihi sekada ka qaad khud min amwaalihim sadaqa tuطahiruhum watusakiihim biha sako aad ku daahiriso qalbigooda oo dunuubta aad kaga daahiriso watusakiihim biha bakhayltinimadii gacanadeygana aad kaga saafi yeesho wasalli calayhim una ducee rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam markuu qof sake ka qaadayo ama ay shaqaalihiisu ka qaadayaan waa loo ducayn jiray halkaad ka soo saartay ilahay khayr ha kuugu bedelo ilahay maalka ha kuu barakeeyo eelkiiyo ooriyaha allah ha kuu barakeeyo ilaahay subxaana wa tacala afaadka kaa ilaaliyo waa loo ducayn jiray marka waxay idhahdeen laa nucti sakaatana ila liman salaatuhu sakanu lana waxay leeyihiin annagu waxaanu sakada siinaynaa oonu u dhiibaynaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo ducadiisu ay deganaan iyo xasiloonin noo ahayd adugu abubakarow ducadaadu miya xasiloonin nooti daliilkaasay qaateen lakiin abubakr radi allahu tacaala canhu wuxuu qaatay daliil caama oo cajiiba waayo daliilkani rasuulka sala allahu alay slm waa lagu halqabsanayuune nin kastoo amiira oo madax ah oo muslimiinta u taliya oo diinta ilaahay ku dhaqa ma hadduu diinta ilahay faraha ka qaaday maaha uu waxyaalo kale ku bedeshay laakiin diinta allah hadduu ku dhaqayo waajib baa ka saaran inuu ummadda sekada u ururiyo masaakiintana siiyo markaasaa midkood wuxuu lahaa adacnaa rasuula اllahi id kana baynana faya lcibaad allahi ma liabi bakrin an yuurisuhu bakran ida maata bacdahu fatilka lacamru اllahi qaasimaة dahri haddii aanu rasuulka adeecnay in alla intuu nala joogaa bal addoomaha ilaahayow abubakr maxaana laga siiya ma wuxuu doonayaa dowladnimada iyo diintaba inuu dhexashiisiiyo wiilkiisa maalinta uu dhinto taasina waa dhibaatada ugu weyn ee ummadda dhabarka ka jebinaysa buu leeyy cumar ibn khadaabna wuxuu lahaa yaa khaliifata rasuuli illah ta'alaf innaas su uhi bimaada ta'alafuhum abishacrin jaahiliy am bisixrin muftara ma shicir jaahilnimo ayaan ku soo dhoweeyaa mise sixir la been abuurtay baan ku soo dhoweeya xadiiskii uu soo qaatay aynu akhriyaynay ayuu soo qaatay cumar deeta rasul wuxuu leeyahay abubakr sidiq radi allahu tacaala canhu wallahi la uqaatilana man faraqa bayna asalaati wazakaa salaad sakada ilahay waa isku lamaaneeyey tana waa xaqii jidhka tana waa xaqii maalka qofka kala kaxeeya ee kala geeya wallahi waa la dagaalamaya wuxu uhi wallaahi low manacuuhum iciqaalan aw canaaqan kaanuu yu-aduunahu lirasuli lah sal slm qataltum calaa manci hadday dabar dabar xoola lagu xidho ama neef yaroo adhaya ay ii diidaan wallahi waan kula dagaalamaya xadiiskiina wuxu uhi waa xisaabuhum cala allah xadiiska laftiisaaba sheegaya in xisaabtooda ilaahay loo deynayo taakiin laakiin ay tahay xaq islaam sakadu waa xaqii maalka ilaahay maalkuu gashaday saasaa laga rabaa saa ogeed culimmadu waxay leeyihiin qofka sekada diida hadduu keligii yahayna dowladda islaamku xoog bay kaga qaadaysa hadday qola is-urursatay yihiin oo meel isku urursatayna guluf iyo dagaal baa lagu qaadaya xoog baa lagaga soo dhicinaya masaakiinta waa loo dagaalamaya marka ilahay islaamku waa ilaaliyey masaakiinta iyo fuqarada dadka la siinayaana waxay ku qorayin aayaddan ilaahay yidhi inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiina walcaamiliina calayha walmualafati quluubuhum wafi alriqaabi walghaarimiina wa fii sabiili illaahi wabni sabiil sida awgeed walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu sekada bixinteeda inoo fudeediyo inta waxays inta aan haynina ilaahay subxaana wa tacala waxay bixiyaan inuu alla soo siiyo masaakiintana waxaynu alla weydiinaynaa in ilaahay uu kabo oo faqriga ilaahay ka dulqaado taasaynu alla weydiinaynaa ilahay wanaagga addunya wanaaga aakhirahana siiyo subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilah anta nastakfiruka natuubu ilayk